alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wacala alih wsaxbihi wslama tasliima kaiira ila ywm اddiin addars alxaadi walarbacuun darsiga koob iyo afartanaad itifaaqu qurayshin waa heshiiskii qurayshi ay ku gashay amaba ay ku gaadhay calaa qatli rasuuli sala allahu rasuulka inay dilaan calayhi الsalaaةu wasalaam lamaa ra'at qurayshun qurayshi markii ay aragtay ana arasuula sala allahu calayhi wasalam rasuulkii saara lahu inay u ahaatay amaba uu yeeshay asxaabun asxaab wa ansaarun iyo ansaar garab taagan oo yudaaficuuna canhu difaacaya oo wayanshuruuna faafinaya dacwatahu dacwaddiisa intaa markii ay arkeen sammamuu waxay go'aansadeen calaa qatlihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay dilaan waitafaquu waxaanay isku afgarteen calaa an ya'khuduu inay ka soo kaxeeyaan min kulli qabiilatin reer kasta shaabba nin dhallinyaro ah jilib walba nin dhallinyaro ah in laga soo xusho wayajtamicuu dabeetana dhallinyarada ay isugu keenaan amaama daarihi gurigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam hortiisa fa idaa kharaja marka uu soo baxo darabuuhu inay ku dhuftaan darbata rajulin waaxidin hal qof oo keliya ku dhufashadii oo kale yacni hal mar inay ku dhuftaan waxaanay sidaa u yeelayaan liyatafaraqa damuhu si rasuulka magtiisa iyo dhiiggiisuba ay ugu baahdo filqabaa'ili reerihii oo falaa yaqdiru aanay awood u yeelanin aqaaribuhu rasuulka qaraabadiisu calaa muxaarabati alcarabi carab la dagaalamaan kullihim dhammaantood walaakina allaha hase aatee ilaahay baa aclama annabiya sala allahu calayhi wasalam arrintaa u sheegay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo uga warramay bima itafaqat calayhi qurayshun waxaa qurayshi ay isku waafaqday ee ay isku afgarteen wa amarahu waxaanuu rabbi uu rasuulka amray bilhijrati ila almadiina inuu u hijroodo magaalada madiina waxaynu hore usoo tilmaannay darsiga afartanaad in muslimiintii iyo saxaabadii ree maka qaybo ka mid ahi ay u hijroodeen madiina iyagoo fasax iyo idan ka haysta nabi moxamed calayhi afdal salaati wa atamu tasliim nimankii gaalada ahaa markii ay arkeen in saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee magaalada maka la joogtay qaarkood madiine ay tegeen oo weliba halkaa lagu soo dhoweeyey oo la dejiyey baa waxaa ku furmay warwar iyo walbahaar ay ka baqanayaan rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam inuu isna maalin uun maalmaha ka mida bixi doono oo madiine uu u hijroon doono marka iyagoo aan ka aargoosanin dacwaddii iyo caqabadii ay doonayeen inay ku noqdaana aanay u hirgelin in sidaa rasuulku uu ku baxo calayhi salaatu wasalaam ayaa warwar iyo walbahaar ku haysay haddaba intii hore waxay ahayd uun culays iyo dhibaato uun iyo dee inay waxyeello aan dee dil ahayn ay ku hamiyaan laakiin marka waxay go-aan ku gaadheen rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay dilaan oo shir weyn bay isugu yimaadeenoo daartii iyo gurigii ay ku shiri jireen ee baarlamaanka u ahaa daaru nadwa ayay isugu yimaadeen waxaanay isweydiiyeen ninkan maxaynu ka yeelnaa mar haddii halkaana uu ku yeeshay xarun rag badan oo asxaabtiisii ka mid ahayna ay hijroodeenba isna kollay waa ku xigaayo waa ka daba tegi doonaaye maxaa inoo nafa talooyin kala duwan bay soo jeediyeen ragga qaar ka mid waxay yidhaha ninka aynu xidhno jeelka intaynu dhigno xabsi daa'im madaxaa ha ku furto halkaa ha ku dhex dhinto marka sida rag badan oo shucaradii iyo gabayaagii carbeed ka mida laga yeelay isna aynu ka yeelna bay yidhahdeen ra'yigaasi waxaa ragga qaar baa deedafeeyo waxay yidhaahdeen dee haddii halkaa suur uu ku jiro ilaa ninka wuxuu yeeshay dad garab taagan oo u hiilinaye waxaa dhici karta inta loo soo gurbado in hadh cad laynagala baxa inta laynaga xoog bato haddaynu jeelka un ku hayno talo kalea la soo jeediyey oo ah waayo dhulkeennaba aynu ka saarno deegaankeenna aynu ka masaafurinno marka dhulalkaa kale carbeed halka uu tegaya iyo halka isaga waxa weeye dee soo dhoweynaysa waxba inagamay geline eh. laakiin horta aynu deegaanka ka saarno taana ra'yigaa isagaana waa la caalaqayo qolaa waxay dhahan dee haddaynu deegaanada inagu hareeraysan qaarkood uu dego oo meelaha xarun uu ka samaysto sow intuu ciidan urursado oo uu awood yeesho ina qabsan maayo marka dambe ra'yigaasina waa socon waaye ra'yi saddexaad baa la soo jeediyey waxaa soo jeediyey abujahl fircawnu hadihi lumma isagu wuxuu yidhi anigu ra'yi baan hayaa weli aydaan sheegin ra'yigaasi waxa weeye ninkan waynu dilayna qaabka aynu u dilaynana waan idiin sheegaya ee ra'yiyan dee aan qabo reerahan quraysheed iyo qabaa'ishan magaalada maka ku sugan ee deggan iyo jilibadan kala duwan reer walba waxaynu ka soo kaxaynana nin dhallinyaro xooggan oo tababaran oo aan la loodin karayn kadibna marka aynu reeraha reer walba iyo jilib walba nin ka soo xulanno baa waxaynu u dhiibi doonaa xabad seefoo aada wax u goynaysa kadibna gurigiisaynu ku hareerayn mar alla marka uu foodda la soo baxaynu hal mar amar ku siinayna markaa inay ku dhuftaan si markaa qaraabadiisii reer banu haashim iyo reer banulmutalib aanay awoodba ugu yeelanin dee carab oo dhan inay la dagaalamaan ile reer gaaray ku hagaagi karaani ma jiro intaasoo qof baa lasoo xulay oo hal mar ku dhuftay seeftii kadibna waxay raalli ku noqon doonaan in dee magta ay iska qaataan oo reeruhu filis filis u qaybsadaan magti wax yaroo yacni kooban dee talada noocaasiya ayaa waxa weeye uu soo jeediyey kadib taladaasa la isla qaatay go-aankaas sidii ay u fulin lahaayeenna falowgeeda ayaa waxa weeye ay galeen hase ahaatee ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa dee arkayo oo ka warhayo oo og waxay ku tashanayaan iyo shirqoolkooda ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigiisi muxameda calayhi salaatu wasalaam nimankaasi shirqoolka iyo xadhig maleega ay ku jiraan iyo waxa ay ka tashanayaan oo dilka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay waa uga warramay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuk waxaa ilaahay leeyihi kuwii gaalada ahaa markii ay ku shirqoolayeen iyagoo aaraadan kala duwan wareejinaya inay ku xidhaan inay ku dilaan inay ku saaraan wayamkuruuna wayamkuru allah shirqool bay isku dayayeen laakiin ilaahay baa subxaanahu wa tacaala iyagana shirqoolay sida awgeed kumay guulaysanin taladaa ay soo jeediyeen manay u hirgelin haba isku dayaane laakiin umay hirgelin umanay dhaboobin lamaa ra'at qurayshun qurayshi markii ay aragtay amaba dareentay anna arasuula sala allahu calayhi wasalam rasuulkii saara lahu inay u ahaatay amaba uu yeeshay asxaabun wa ansaar asxaab iyo ansaar waa ree madiine eh oo yudaaficuuna canhu difaacaya wa yanshuruuna dacwatahu diintiisana fidinaya intaa markii ay arkeen samamuu waxay go'aansadeen calaa qatlihi inay dilaan rasuulka calayh isalaatu wasalaam waitafaquu waxaanay ku heshiiyeen calaa an yaakhuduu inay ka soo kaxeeyaan ay ka soo xushaan min kulli qabiilatin jirib kastaoo jiribadii quraysheed ka mid a ah, shaaban nin dhallinyaro ah wayajtamicuu iyo inay amama daarihi guriga rasuulka calayhi salaatu wasalaam hortiisa faidaa kharaja marka uu soo baxana darabuuhu inay ku dhuftaan darbata rajulin waaxidin hal qof ku dhufashadii oo kale liyatafaraqa damuhu si dhiiggiisa iyo magtiisu ay ugu faafto fi lqabaa'ili reerihii iyo jilibadii oo dhiiggu dee jilib walba ilaniba laga soo kaxeeye falaa yaqdiru dabeetana awoodi maayaan aqaaribuhu rasuulka qaraabadiisa iyo jilibkiisii hoose ma awoodaan iyo tolkiiba calaa muxaarabati alcarabi kullihim carab dhammaanteed inay la dagaalamaan marka maxay raalli ku noqonayaan bay leeyihin dee mag iska qaataan ile lama wada dagaalami karaane walaakin allah hase aatee ilaahay baa aclama anabiya sala allahu alayhi wasalam rasuulka u sheegay oo ogeysiiyey bima itafaqat calayhi qurayshu waxaa quraysh ay isku waafaqday wa amarahu ilahay rasuulka waxa uu faray bilhijrati ila lmadiina inuu madiine u hijroodo ayaa fasax loo siiyey oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka horeba idankaa iyo fasaxaa waa sugayey oo xaaladaha qaarkood waabuu ku riyooday iyadoo uu u hijrooday magaalada madiina oo dee tilmaamihii riyada uu ku arkay waxay ahayd madiine lafteeda markii abubakar uu damcay inuu hijroodo ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu kala hadlaayay inaanu raacin hijradee uu joogo waa kii rasuulku ku lahaa calayhi salaatu wasalaam waxaan rajaynayaa in la ii fasixi doono marka xilligeedii baa la gaadhay as'ila mataa samamat qurayshun qurayshu goormay go-aansatay calaa qatli rasuuli sala allahu calayh wasalam rasuulka inay dilaan calaa ayi shayin ittafaquu maxay isku waafaqeen ay ku heshiiyeen inay maxay sameeyaan limaada ittafaquu calaa dalika heshiiskaa iyo is-afgaradkaa maxaa tolow keenay oo sababay hal ahbara allaahu rasuula ilaahay rasuulka ma uga warramay bidaalika arrinkaa alkhulaasa cazamat qurayshun qurayshi waxay go'aansatay calaa qatli rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay dilaan bacda duyuuci lislaami kadib markii islaamku uu fiday ee uu faafay walhijrati hijradiina ay soo korodhay oo dee madiine loo hijrooday faa'tamaruu bihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam way shirqooleen faamarahu llahu bilhijra ilahayna rasuulka waxa uu faray hijro inuu ka baxo magaalada maka addarsu athani wاlarbacuun darsiga labiyo afartanaad hijrat lmustafa sala allahu alayhi wasalam waa hijradii nebi moxamed calayhi afdal salaati waatamu tasliim tawajaha arasuulu sala allahu alayhi wasalama ila abi bakrin tawajaha arasuulu rasuulku waxa uu jihaystay sala allahu calayhi wasalam ilaa abi bakrin xagga iyo gurigii bakr wa aclamahu waxaanuu u sheegay rasuulku abubakar biamrillaahi amarka alla uu siiyey ee uu faray lahu rasuulka oo hadda inuu hijroodo fasa'alahu abu bakrin abu bakr rasuulka waxa uu ka codsaday assuxbata inuu raaco faqaala rasuulku wuxuuhi nacam haah waad raaci uma dabeetana hayaa waxay diyaarsadeen raaxilatayni laba gaadiida lisafarihimaa safarkaa dheeri ay gelayaan iyo masaafada aadka u durugsan gaadiidkii ay kaga bixi lahaayeen bay diyaarsadeen wa actayaahumaa waxaanay u dhiibeen lidaliilin dhulyaqaan maahirin xariifa oo xaggaa waxa weye dhulka iyo waxa weeye hagidda ku fiican wa amaraahu waxaanay fareen an yajii'a bihimaa labadaa gaadiidkaa inuu u keeno bacda halaati layaalin saddex habeen kadib ilaa kaari hawrin godkaa loo yaqaano khaaru thawr inuu ugu keeno fa fi leylati alatii cazama fiiha cala alkhuruuji fa fi leylati habeenkii dhexdeeda allatii habeenkaasoo cazama fiiha rasuulku uu go'oonsaday cala alkhuruuji inuu ka baxo min beytihi gurigiisa hada waa isla habeenkii uu doonayay inuu baxo iltafa waxaa isku weer ka qabtay shubbaanu qurayshin dhallinyaradii qurayshi ay soo ururiyeen ee reeraha ay ka soo xusheen baa waxay isku weer ka qabteen oo ay isku hareereeyeen xowla daarihi gurigii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wa rasuulullaahi wal xaal bay isku hareereeyeen ama isku weer ka qabteen rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahayna bidaakhilihi guriga gudihiisa uu ku jiro falamaa jaaa markii la gaadhay waqtu lkhuruuji xilligii rasuulku uu bixi lahaa amara arasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku waxa uu faray ibna cammihi caliyan in adeerkii oo cali binu abi aaliba oo dee gurigiisana ku noolaa binawmi inuu ku seexdo calaa firaashihi gogashiisi lianlaa yashuka axadun si qof quraysh ka mid ahi aanuu ugaba shakiin fii wujuudihi rasuulku weli inuu ku jiro bibeytihi gurigiisa wa amarahu waxaa rasuulku uu faray cali an yarudda inuu celiyo amaanaati nnaasi ammaanooyinkii dadku ay lahaayeen ilaa ahlihaa ciddii lahayd inuu celiyo uma dabeetana kharaja rasuulku waa soo baxay calayhi salaatu wasalaam calaa acdaa'ihi cadowgiisii oo sidii u taagan oo isku weer ka hayo oo gurigii hareero tuban ayuu soo faalqa allaahu alla waxa uu ku tuuray annawma hurdo calayhim korkooda falam yarahu muu arkin rasuulka axadun qof ka mida dhallinyarada meesha lagu soo ururiyey ciidankaasi uma dabeetana taqaabala maca abi bakrin rasuulku calayhi salaatu wasalaam abuu bakar baa dee ay iska hor yimaadeen oo isna u diyaarsanba inuu baxo wa saaraa way socdeen xataa wasalaa ilaayoy gaadheen haara hawrin wakhtaba'aa fiihi isagaana waxa weeye ay ku dhunteen oo muddo ay isku qarinayeen darsigani wuxuu ku saabsan yahay hijratu rasuuli sala allahu aleyh wasalam ila almadiina waa hijradii iyo bixitaankii rasuulku uu u baxay ila almadiinati almunawara darsigaa hore waxaynu ku soo aragnay nimankani markii shirqoolka iyo wadatashiga dulmiga ku salaysan ay waxa weeye ku heshiiyeen ee isku afgarteen baa rasuulka waxaa loo fasaxay oo loo ogolaaday inuu hijroon karo oo arrintaasi u furan tahay abubakarna dee rasuulku horu u joojiyo saynu tilmaanay rasuulku marka horaba waa ku haminayay waana uu filanayay in loo fasixi doono alhijra ila almadiina inuu madiina u hijroodo marka abu bakr radia allahu canhu ardah maalintaa hore rasuulku uu soo celiyey waxa uu bilaabay markiiba inuu laba neef ama laba gaadiida uu calfiyo oo uu daajiyo si yacni safarkaa ay u galaan marka horeaba abubakar laftiisu arrintaa kasii diyaargarooba waaya marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii loo fasaxay hijrada ee loo ogolaaday waxa uu u tegay abubakar guriga markii uu tegay ilaa arrin sira buu u sheegayaayo lama doonayo warkan quraysh inay hesho hijrada iyo arrimaheeda waxa uu abubakar rasuulku abubakar ku yihi yaa kula jooga cidda kula joogtay naga saar war baan kuu sheegayaa markaasaa abubakar waxaa rasuulka uu ku yihi calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahay ow inamaa hum ahluka waa ehelkaagii un yani waa carruurtaydii una cid kale maaha iska soo soco warkan ay sheeg markaasaa dabeetana rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulku calayhi salaatu wasalaam abubakar uu u sheegay arrintaa iyada yacni hijrada iyo inay u diyaar garoobaan marka macnuhu maaha markii uu dhaqaaqayay baabuu u sheegay dee waa si loo diyaar garoobaa warbixinta ayuu sii siiyey abubakar markiiba rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulka ilaahay abubakr raacaa rasuulku wuxu uhi haa waayo marka horeba sababta uu rasuulku usoo reebay ee bakar uu hijrada uga hor joogsaday dee inay israacaan bay ahayd oo ay wada hijroodaan marka abu bakar waxaa markiiba uu bilaabay ile gaadiidka horaa u diyaariyey in diyaargarowga intii ka dhinnaydna waxa weeye bilaabo waxaa markiiba ay raadiyeen nin dhulyaqaan ah oo dee hoggaamiye oo haga waxaad isweydiin kartaa maka iyo madiina duruuqda iyo wadooyinka loo maraa miyaanay macruuf iska ahayn xaal looga baahday daliilka ama dhulyaqaanka sababtu waxa weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma doonayo wadooyinkii la yaqaanay ee madiine loo mari jiray inuu sii maro waayo nimankani marka ay gurigiisa ka waayaan ama ay dareemaan inuu baxay waaba sidii dhacdaye dee way raadin doonaan marka haddii wadooyinkii waaweynaa ee la yaqaanay inuu maro waa la soo gaari karaa ama hortaa loo xagga horaa loo fadhiisan karaa marka ninkan waxaa loo raadinayaa dhulyaqaanka ama loo raadsaday wadooyinka luuqluuqa ah ee aan aadkana loo oqoonin aadkana loo marin dadkuna isticmaalkoodu uu ku yaryahay wadooyinka kuwaa inuu mariyaa buu doonaya rasuulku aleyh isalaatu wasalaam taasaa markaa keentay ninka maahirka ah daliilka ah ama dhulyaqaanka ah in waxa weeye uu la raadiyo waxaana la odhan jiray cabdilaahi ibnu urayqid cabdilaahi ibnu urayqid baa la odhan jiray waayah hadda waa nin gaalee garo muslim maaha laakiin waa nin dee la aaminay oo isaguna dee aamino aan waxa weeye cadaawad iyo colaatoona markaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam dee aan u haynin de waanu shaqaysanayela waa la kiraystaye may ahayn dee inuu arrintan ku samaynayo un tabarruce waxa weeye nushqaayadiisa iyo xogaagiisana waa la siiyey waayah marka way ballameen rasuulka iyo abubakar waxay ku ballameen xilliga ay baxayaan waa isla go-aamiyeen haddaba habeenkii rasuulku uu go'aansaday inuu gurigiisaba ka baxo uu hijroodo baa waxay ku soo beegantay isla habeenkii iyo ballantii qurayshina ay go'aansatay inay rasuulka dilaan calayhi isalaatu wasalaam way isku soo beegmeenba nimankii dhalinyarada ahaa ee lasoo ururiyey ururiska ahaa ee lasoo xushay si ay rasuulka u dilaan baa isla habeenka waama habeenka uu baxaya rasuulku gurigiisiiba iskuweer bay ka qabteen oo waa lagu soo hordaadiyey si ay halkaa u taagnaadaan si marka uu soo baxana ay u dilaan marka ay rasuulka gurigiisa hareereynayaan dee rasuulka guduhu ku jira iyaguna way ogyihiin gudaha inuu ku jira oo marba waxay ka eegayeen daloolada iyo daldilaaca albaabka ayay eegayeen eegayeenba rasuulku inuu joogo iyo in kale marka inuu joogo mabay ka sheekisanayn laakiin maxay sugayeenun inuu soo baxo intaasoo quray sugayeen markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu damcay inuu soo baxo ayaa cali binu abi aalib baa waxa uu ku yidhi gogashayda ku seexo si weli ay u moodaan inuu joogo rasuulku alayh isalaat wasalaam oo weli aanu bixin waay waxaa kaloo rasuulku uu sameeyey ammaanooyinkii uu dadka ka hayay ayaa wuxuu cali binu abi aalib faray inuu dadkii lahaa u celiyo oo ammaanooyinkaasi maxay ahaayeen waxay leeyihin culimada siiradu rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa loo keensan jiray ammaanooyinka qofku marka uu waayo cid kale uu aamino oo maalkiisa ama shaygan u baahan in loo hayo uu u baahan yahay marka uu cidda uu aaminoba waayo rasuulku u keeni jiray calayhi salaatu wasalaam marka ammaanooyinkani waxay u badnaayeen kuwa rasuulka la ag dhigtayoo dee lagu aaminay oo maadaamoo lagu yaqaanay ammaano iyo aaminnimo dee lasoo doorbidayba in isaga la ag dhigto markaasaa waxa weeye rasuulku calayh isalaatu wasalaam de waa ka reebi jiray waa u han jiray marka cali bin abi aalib rasuulku wuxuu faray ammaanooyinkaana ciddii lahayd inuu u celiyo waayo haddaba rasuulku calayhi isalaatu wasalaam mar alla markii uu soo baxayey baa nimankii gaalada ahaa ee ciidankii dhallinyarada ee meesha lagu soo ururiyey dhammaantood hurdaa ilaahay ku tuuray wayamkuruuna wayamkuru hurdo aan looba joogin oo aan looba kala hadhin yacni dee xilligeediina aan la gaadhin dhammaantoodna ku wada dhacday wada qabate ayaa dhammaantood u wada dhakooleen nin waliba hurdu galay intii rasuulku baxaya calayhi isalaatu wasalaam ilaahay baa dee rasuulkiisa ilaalinaya calayhi isalaatu wasalaam cid ka mid oo aragtayna may jirin weliba rasuulku daalac buu usii raacayo nin walba ciid buu madaxa kaga sii shubay iskusi dhaafo yani waxaa la tusinayaa awooddaradooda dee nimankan wax ismoodaye ciidanka soo urursadaye isku weerka ka haye e inaanay meesha waxba ku hayndi marka ciiddaasuu kusii daadiyey rasuulku alayh isalaatu wasalaam waanuu sii dhaafay isagoo arinaya wajacalnaa min bayni aydiihim saddan wa min khalfihim saddan faaqshaynaahum fahum laa yubsiruun isagoo aayaddaa arinaya ayuu dhaafay rasuulku alayh isalaatu wasalaam kadibna abubakar bay dee israaceeno sidaasaa qaaru thawr ay ku tegeen nimankii gaalada ahaa habeenkii oo dhan ragkii bay taagnaayeen ile weli wax isliin wuu ku jiraaye waxaa ku dhacay maba oga hurdadan ay galeen iyo ciiddan lagu daadiyey iyo warkaba ma hayaan weli waxa isliin ku jiraa mar alla markii albaabkii la furay subaxdii cali binu abi aalib unbaa kaga soo baxay rasuulkii oo islahan waa ku jiraana maba ku jiraba markaasaa cadhada iyo ciilkuna ay kusii korodhay sidaynu arki doonno marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam abubakar markii uu u tegay qaaru thawr bay tegeen halkaasaanay ku ku dhuunteen intii sanqadhu ay go-aysay ile waxaa muhim ah rasuulku calayhi salaatu wasalaam siyaasad buu ka lahaa godkaa in lagu sii jiro xoogaa oo halkaa uu ku dhuunto waayo haddii wadada unuu toos u qabsan lahaa markaba dee afarta jihay cid u kala diri lahaayeen sooma markaba waa la soo heli lahaa ma waddo caamaha amaro ama mid luuqa laakiin intii cagtu kala yaraanaysa nimankana ay quusanayeen baadidoonkooduna uu soo gaabanayey baa godkaasaa isagaiyo abubakar waxa weeye ay ku jireen rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam iyadoo uu ogaa inaanay gaaladani waxba yeelaynin oo ilaahay ka badbaadin doono ayaa haddana asbaabtii buu qaatay asbaabtii uu ku badbaadi lahaa haddii ay tahay markii gurigiisa uu ka soo baxayey iyo haddii ay tahay markan uu hijroonayo iyo haddii ay tahay godka uu sii gelayo iyo waddooyinka luuqee uu marayo dhammaantood waxay tilmaamayaan alakhdu bilasbaab asbaabta qofku uu ku badbaadaya inuu qaato waajibna ay tahay taasaa rasuulku alayh isalatu wasalaam qudwo inoogu yihi iyo kudayasho waaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii maka uu ka sii baxayey maka waa sii macasalaameeyey waxaan u lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam makaay waxaa tahay dhulka halka aan ugu jecelay dhulka halka aan ugu jecelahay ayaa tahay waxaa kaloo tahay halka ilaahay ugu jeceliy ilaa xaramkii ku dhex haddaanay nimankaasi isaareenna weligay kaama baxeen deegaan kalena ma degeen marka rasuulku alayhi isalaatu wasalaam sidaasaa waxa weeye uu ku macasalaameeyey magaaladii maka tawajaha rasuulu sala allahu alayhi wasalam ilaa abi bakrin rasuulku waxa uu jihaystay xaggaa iyo gurigii abu bakr wa aclamahu waxaanuu u sheegay biamri illaahi amarka alla uu farin lahu rasuulka oo a inuu hijroodo fasalahu abu bakrin abu bakr baa rasuulka wuxuu ka codsaday asuxbata inuu raaco faqaala rasuulku wuxuuhi nacam haayo waad iraaci uma dabeetana hayaa waxay diyaariyeen raaxilatayni laba gaadiid ay diyaarsadeen lisafarihimaa safarkooda iyo dee masaafada dheer si ay ugu gudbaan wa acطayaahumaa waxay u dhiibeen lidaliilin dhul yaqaan maahirin xariif dhulka iyo wadooyinkiisa kala yaqaana waa cabdulaahi bnu urayqid wa amaraahu waxay fareen an yajii'a bihimaa labada gaadiidkaa inuu u keeno bacda alaai layaalin saddex habeen kadib inuu ugu keeno ilaa aari thawr aaru thawr inuu ugu keeno fa fi leylati habeenkii dhexdeeda allatii habeenkaasoo casama fiihaa rasuulku uu go'aansaday alkhuruuja inuu ka baxo min beytihi gurigiisa iltafa waxaa isku weer ka qabtay ama hareereeyey shubbaanu qurayshin quraysh dhallinyaradii ay soo xusheen ee rasuulka inay dilaan ay ugu talagaleen baa waxay hareereeyeen xowla daarihi gurigii rasuulka alayh salaatu wasalaam hareerihiisa ayay istaageen yani isku weer iyadoo rasuulkii ilaahayna bidaakhilihi guriga gudihiisa uu ku jiro falamaa jaa markii la gaadhay waqtulkhuruuji xilligii rasuulku uu bixi lahaa amara rasuulu sala allahu caleyh wasalam rasuulku waxa uu faray ibna cammihi caliyan in adeerkii oo cali bnu abi aaliba binawmi inuu ku seexdo calaa firaashihi gogashiisi lianlaa yashuka si aanu uga shakiin axadun qof yani quraysh ka mid ahi ama ciidamadaa ka tirsani fii wujuudihi rasuulku inuu ku jiro bibeyti gurigiisa wa amarahu waxaanuu rasuulku cali faray oo kula dardaarmay an yarudda inuu celiyo ammaanaati innaas ammaanooyinkii dadka inuu u celiyo ilaa ahliha ciddii lahayd uma dabeetana kharaja rasuulku waa soo baxay calaa acdaa'ihi cadowgiisii dushooda ayuu ka soo baxayoo iyagoo sidii u taagan oo sidii ugu hareeraysan gurigiisa ayuu gurigii ka soo baxay fa alqa allaahu alla waxa uu ku tuuray annawma hurdo calayhim korkooda falam yara muu arkin hu rasuulka axadun qof ka mida ciidamadii iyo nimankii lasoo ururiyey uma dabeetana taqaabala maca abi bakrin abu bakr ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay iska hor yimaadeen amaba bakr oo diyaarsan baaba waxa weeye ay isqaabileenoo wasaara rasuulku waa socday xataa wasala ilaa rasuulka iyo bakr ay gaadheen haara hawrin godkaa loo yaqaano haaru hawr wakhtabaa fiihi isagaanay isku qarinayn ama ku dhuumanayeen as'ila ilaa ayna tawajaha rasuulu sala allahu calayhi wasalam xaggee buu rasuulku u jihaystay bacda an umira bilhijra kadib markii hijrada la faray ma facala bada dalika intaa kadib rasuulka iyo abu bakr maxay sameeyeen bimaadaa umira maxaa rasuulku uu faray addaliila ninkan dhulyaqaanka ah maxaa la faray fi ayi leylatin habeenkeebaa iltafa shubbaanu qurayshin quraysh dhallinyaradoodu ay iskuweer ka qabteen xawla daarihi habeenkaa ay iskuweer ka qabteen habeenkee buu ahaa alkhulaasa ittafaqa arasuulu maca abi bakrin rasuulku abu bakr wuxuu la waafaqee ma ay isku afgarteen cala alhijrati hijradii wajahaza waxay diyaarsadeen raaxilatayn laba gaadiida wakharaja anabiyu sala allahu alay wasalam min beytihi rasuulku gurigiisa ayuu ka soo baxay walam yarawhu gaaladii may arkin xataa wasala ilaa markii dambe uu gaadh rasuulku huwa isaga iyo wa saaxibuhu saaxiibkii waa abubakare ilaa haari hawrin ay gaadhin wakhtaba'a fiihi oo weliba ay ku dhunteenoo ay isku qariyeen addarsu thaaliu walarbacuuna darsiga saddex iyo afartanaad alabu qurayshin rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam alabu qurayshin waa raadintii qurayshi ay raadisay rasuul اllaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulki ilaahay lamaa saxat qurayshun qurayshi markii ay yacni waxa weeye waagu u caddaaday tilka leylata habeenka ee dee waagiina ku baryey oo walam tajid aanay helin fii beyti rasuuli sala allahu alayh wasalam gurigii rasuulkana aanay ka helin ila bna camihi caliyan in adeerkii cali mooyaane ishtadda waxaa xoogaystay xanaquhum ciilkoodii iyo cadhadoodii ayaa sii korodhay fa arsaluu waxay direen shubbaanahum dhallinyaradoodii bisuyuufi waalcisiy waxaanay u dhiibeenay la direen bisuyuufi saafihi waalcisiyi iyo budhadh ayay u dhiibeen tabxahu can irasuuli sala allahu calayhi wasalam iyagoo dhallinyaradaasi rasuulka ka soo raadinaya oo ka baadi doonaya fi kulli jihatin jiha kasta dhinac walba waqad jacaluu waxay u ballan qaadeen liman yatiihim cidda keenta rasuulka iyo abubakr ee u keenta cidda keenta bihi rasuulka cafwan ee iyaga u keenta aw yadulluhum calayhi ama isaga tusisa ee u tilmaanta miatan naaqatan boqol neefoo geela jaa-isatan oo hee abaalmarin waqad wasaluu waxay gaadheen fi lbaxi canhu raadintii rasuulka ay raadinayeeni waxay la gaadhay ila alghaari godkii ay kuba dhuumanayeen rasuulka iyo abubakar baabay dul yimaadeen bixayu meel bay istaageen low nadara axaduhum midkood haddii uu eegi lahaa fiihi godka la ra'a arasuula sala allahu calayhi wasalam oo saaxiibah uu arki lahaa rasuulka iyo saaxiibkii oo abubakar wa ra'aahum waxaa arkay abuu bakrin abuu bakar baa waxa uu arkay nimanku intay u jiraan iyo godkiiba inay dul taagtaagan yihiin fa bakaa markaasuu ilmeeyey isagoo rasuulka u baqanaya fa lahu rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku abuu bakar waxa uu ku yidhi laa taxsan abuu bakarow ha warwarin oo ha murugoon ina allaha alla ayaa macanaa ilaahay baa inala jire ha murugoon fa acma allaahu ilaahay waxa uu saabay absaara almushrikiina gaalada indhahoodii baa la saabayo waa laga indha saabay wa rajacuu way noqdeen khaayibiina iyagoo guuldarraystayoo doonitaankii iyo baadidoonkii aan ku guulaysanin bay halkii ka noqdeen darsigan waxa uu tilmaamayaa ama uu ku saabsan yahi nimankan gaalada ahi markii hamigoodii iyo shirqoolkoodii u suurtogeli waayey rasuulkana calayhi salaatu wasalaam dee ay ku guulaysan waayeen inay dilaan kadibna ay ka war heleen dee inuu baxayba ilaa xalay oo dhan bay meesha qaadiro ku hor dishayo saamaleyn xalay o dhan bay hortaagnaa subaxdii markuu waagu baryna cali un kaga soo baxay marka ciilkii iyo cadhadii isla markiiba waxay go-aan ku gaadheen dhallinyaradii in la diro si waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo baadi doono jiha kastaba u direen iyagoo doonaya nolol iyo geeri mid ahaan warkiisa inay ku keenaan isagoo nool inay soo qabtaan ama meydkiisa inay keenaan waxaanay u ballan qaadeen boqol neef oo geela cidda yacni waxa weeye warkiisa keenta amaba tusisa warkaasna meel walba waa gaadhay oo deegaanadii magaalada maka ku hareeraysnaa meel walba waxaa la dhigay war odhanaya muxamed warkiisa cidda keenta nolol iyo geeri mid ahaan boqol leef oo geelaa la siinaya geeluna dee waa aan maalkii ugu qaalisanaa weeye markaa nin walba hungurigaa ka soo dhaco mid waliba halkiisuu baadidoon ka bilaabay nin walo warkaasi gaadhay si boqolkaa neef uu ugu guulaysto rasuulku calayhi salaatu wasalaam godkii kama u bixin nimankani siday u raadinayeen baa waxay soo gaadheenba godka laftiisa waa qaaru thawr ayaabay yimaadeen iyagoo raadinaya rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyo abubakr godkani god sii dheer ma aha laakiin cidda ilaahay subxaanahu watacaala uu ilaashanayo dee cid waxyeello u geysan kartaa ma jirto ilaahay baa ilaashanaya rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyo abubakr de waa kii ka soo baxayba iyagoo guriga hortaagan soo maa ilahay ka qariyay halkana sidiisa la eg godkani god sii dheerba ma aha qofka dul taagani waxa gudihiisa ku jira wuu arkaya marka wuxuu abubakar waxa uu arkay nimankii oo dul taagtaagano midkood haddii uu hoosun yaro jalleeco markaba rasuulka iyo bakar ay waxa weeye dee indhuhu qabanayaan markaasa abubakar uu ilmeeyey abubakar waxaa ka ilmaysiinayaa fuliynimo ma aha inuu isagu baqanaga hau qaadantee waayo haddii uu baqanayo umuu badheedheen inuu rasuulka raaco bal haddii baqasho iyo fulaynima ay hayso islaamnimadaba muu qaateen marka ilmadan ha u qaadanna abubakar in macnaheedu ay tahay inuu baqday oo isagu naftiisa uu baqanayo laakiin cidda uu baqanaya waa iyo waa nabi muxamed calayhi afdal salaati wa atamu tasliim buu isleeyahy waxyaalaha loo geysan doona waayo abubakar waxaa naftiisa uu ka horraysiinayay oo mudnaanta koowaad uu siiyey naftan iyo badbaadada nebi moxamed aleyh isalaatu wasalaam mawaaqif kaleoo dee horeba inoo soo marina kutubta siiraduna ay tilmaamaan dee way jiraan oo markii rasuulka ay gacanta u qaadeen gaaladu ee abubakarna uu isku dayey inuu ka qabto ee isaga ay ku jeetadeen ilaa sankiisa iyo wejigiisa la kala garan waayo yani siday u garaacayeen markii uu koomo galay isaan u dhintayna waa iskaga tegeen gurigiisa markii la geeyey gelinkii dambe uu soo miyiirsaday isagoo aan isagu odhan in maxaa la ii geystay iyo maxaa i gaadhay baa markiiba wuxuu rasuulkii ka warrama manooliyah xaalkiisa ka warrama biyo iyo baadba afka inuu geliyo wuu diiday inuu wax cuno ama wax cabbo ilaa rasuulka warkiisa loo keenayo markaa taasi waxay caddaynaysaa abubakar waxa uu la ilmaynayaa inaanay ahayn baqasho uu naftiisa u baqanayo xataa godkan markii ay gelayeen intii aanu rasuulku gelin calayhi salaatu wasalaam abuu bakar baa ugu horreeyey bal hadda meesha inay bahala ku jiraan iyankan ila waa god iska bahala galeene maradii uu sitay buu googooyey saa godadkii yaraaye ku dhex yaallay godka weyn dhexdiisa ee uu uga shakisanaa inuu bahal ka soo bixi karo ayuu dhammaantood ku gufeeyey god baa soo hadhay maradii ka go'dayoo kiina lugtiisuu ku qabtay markii godka ay galeen abu bakrin radia allaahu canhu wa ardaah rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhabtiisa ayuu ku jiifiyey si uu rasuulku halkaa ugu yaro dhakoolo markaasaa godkii uu lugta ku qarinaya ama ku celiyo islahaa dee ku qabo wixii ka soo baxaya adiga ha kugu horreeye baabahal baa kaga soo baxo qariinay abuu bakar isma dhaqaajinin laakiin xanuunkii buu adkaysan waayo ilmadii ishiisa ka soo dhacday baa rasuulka aleyh isalaatu wasalaam ku dhacday oo uu dareemay rasuulku aleyh isalaatu wasalaam markaasaa dabeete rasuulku abubakar weydiiye waxa ku dhacayo wuxuu rasuulku ilah bahal baa i qaniinay rasuulku dabeetna uu ku tufay marka abubakrin wuxuu la ilmaynayaa ha u qaadanin nimankan markuu arkay inuu nin baqanayo hadduu baqanayo godkana kagamu horeeye dhabtiisana kumuu seexiyeen godadkii uu gufeeye markii qaarkood wax waayeen lugtiisa kumuu gufeeye waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa mudnaanta koobaad uu siinayay waana deeta laynaga rabo gaari mayne fain lam takunuu milahum fatashabahuu faina tashabuha bilkiraami falaaxu gaari mayne dee saxaabadii iyo sida ay rasuulka u jeclaayeen laakiin bal inuun aynu wax kaga dayan karno ayaa muhima waayo dadka wan wanaagsan oo lagu daydaa waa guul iyo liibaan weeye oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam agteenna inuu ka yeesho mudnaanta koobaad nafteenna xataa aynu ka horraysiino oo aynu ka jeclaano cumar markii rasuulka uu ku rasuulku ilah cid walba waan kaa jecelahay naftayda mooyaane rasuulku wuxuu ku uhi maya weli waxbaa dhiman markaasaa wuxu uhi maca naftayda waan kaa jecelahay rasuulka ilaahay markaasaa rasuulku wuxuu ku uhi hadday tahay cumarow haddaad sidii saxda ahayd yeeshay markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadu ereyada laga soo wariyey waxaa ka mid a inay odhan jireen fidaaka abi wa ummi rasuulka ilaahay waxaan kugu furanayaa aabbahay iyo hooyadii oo macnaheedu yahay dhibtii adiga ku gaari lahayd iyaga hagaadho marka dee rasuulku calayhi isalaatu wasalaam agteenna inuu qiimaha intaa le-eg ku yeesho qiimayntaasna waxay ku imanaysaa in sunnadiisii aynu raacno sunnadiisii inaynu raacno aynu noolayno ma aha uun jacayl afka ah jacaylka afka ee beenbeenta ahay meel ma gaadho ama mu'aqadka ee wakhti ku xidhan dee jadwalaysan laga yaabo in sanadkii maalin la jeclaanayo kaasi maaha ka laga hadlayo waayo kaasi waa meel gaaban buu ku joogaayo waa kumeelgaadh weeye waa exbayaroo marka maalintaa la gaadhay la dhaafo uu iska dhacaya laakiin jacaylka rasmiga ahi waa in rasuulka calayhi salaatu wasalaam dariiqiisa loo maro la maro sunnadiisa la nooleeyo la jeclaado jacayl dhaba taasaa muhim marka abubakrin radi allahu canhu wa ardaa arrintaa iyadaa markii uu arkay nimankii oo godka dul taagan haddiiba ay hoos eegaanna arki kara baa isagoo rasuulka u baqanaya uu ilmeeyey waxaanu yidhi rasuulka ilaahayow midkood hadduu hoos eego wuu ila arkaya rasuulku wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam isagoo abu abubakar yacni qalbiga u dejinayo oo u sheegaya inaanay nimankani waxa weeye arki doonin ilaahayna uu ka badbaadinayo laa taxzan ina allaha macana abuu bakarow ha werwarinoo ha murugoon waayo ilaahay baa subxaanau wa tacaala miceenna ilaahayna subxaanau wa tacaala gaaladii waa indha saabay manay arkin rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abuu bakar <clears throat> waay lamaa saxat qurayshu tilka leyla qorayshi markii habeenkii waagu u caddaaday ee uu baryey walam tajid oo aanay helin fii beyti rasuuli sala allahu calayhi wasalam gurigii rasuulkana aanay ka helin ila bna cammihi caliyan in adeerkii cali mooyaane oo dee guriga jooga rasuulkiina dee ay waayeen ila iyagoo taagan waa kii ka baxaya ishtadda waxaa adkaaday oo darnaaday xanaquhum ciilkoodii iyo cadhadoodii ayaa sii laba laxaatay fa arsaluu waxay direen shubbaanahum nimankii dhallinyarada ahaa kuwii ay soo ururiyeen ee xalay o dhan meesha taagnaa iyo wixii kale heli karayeenba bay direen bisuyuufi walcisiy iyagoo u dhiibay seefo iyo budhadh yacni dee inay rasuulka alayhi isalaatu wasalaam waxa weeye ay si uun ku soo qabtaan tabxau can irasuuli sala allahu alayh wasalam iyagoo dhallinyaradaasi soo raadinaya ama baadin doonaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam fii kulli jiha jiha walba waqad jacaluu waxay u ballan qaadeen liman yatiihim cidda iyaga u keenta bihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam aw yadulluhum calayhi amaba tusisa halka uu joogo iyo halka uu maray miatan naaqat miatan naaqa waxay yani u ballan qaadeen boqol neef oo geela jaa-isatan oo dee abaalmarin ah waqad wasaluu waxay gaadheen filbaxi canhu raadintii iyo baadidoonkii waxay la gaaheen ku gaadheen ila alghaari godka laftiisiibay tegeenba se u baadi doonayeen bixayu meel bay gaadheenay istaageen law nadara axaduhum midkood haddii uu eegi lahaa fiihi godka dhexdiisa la ra'a rasuul sala allahu calayhi wasalam wa saaxiba rasuulka iyo saaxiibkii abuubakraba uu arki lahaa wa ra'aahum abuu bakrin abuu bakar baa nimankan arkay iyagoo godkii dul taagan fabakaa dabeete waa ilmeeyey isagoo rasuulka uu baqaraya faqaala lahu rasuulu sal allahu alay wasalam rasuulku waxau ku laa taxzan abuubakarow ha murugoon ina allaha alla macana waa la jirkeennoo ilaahay baa ina xoojinayo inoo gargaaraye ha baqanin fa acma allaahu ilaahay waxa uu saabay absaara almushrikiina gaalada indhahoodii waa la saabayo waa laga indha saabay rasuulka iyo abubakar inay arkaan wa rajacuu khaa'ibiina waxaanay noqday iyagoo guuldaraystay oo aan ku qurayshi maxay samaysay sabaaxa tilka leyla habeenkaa rasuulku uu ka baxay iyagana balantoodu ahayd inay dilaanba markii ay waayeen maxay sameeyeen hal arsaluu axadan cidna talow ma u direen lilbaxi canhu baadidoonka rasuulka calayh isalaatu wasalaam maadaa cayanuu jaa maxay jaa ahaan ugu cayimeenay u balan qaadeen lidaalika arrintaa yacni ciddii baadidaa keenta ayna wasaluu halkeebay gaadheen fi lbaxi canhu raadintii rasuulka ay raadinayeen man aladii ra'aahum waa kuma ninkii arkay min alghaari yani godka ka dhex arkay isagoo ku jira alkhulaasa wa fi sabaaxi subaxnimadii habeenkaa rasuulku uu baxay alabathumaa qurayshun qurayshii rasuulka iyo abuubakarba waa raadisay wa wasaluu fi lghaari godkii ay ku jireen bay soo gaadheen walaakinahum hase ahaatee lam yahtaduu ilayhima may arkin oo way ku guulaysan waayeen wa ra'aahum abuu bakrin abuu bakar baa arkay nimankii oo godkii waxa weeye dul tuban fa bakaa dabeete waa ilmeeyey uma dabeetana jacaluu waxay u ballan qaadeen miata naaqatin boqol neefoo geela inay siinayaan jaa-isatan haddii abaalmarina liman yadulluhum alayhi cidda abuu bakar waxaan le cidda rasuulka alayh isalaatu wasalaam tusta ee yani meel uu maray nolol iyo geeri wuxuu warkiisa ku keenta ballantaasay u qaadeen وإلى هنا نكتفي وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا